نقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن خصلتان laba xaalo ama laba arrimood laa yajtamicaani ma kulmaan fii mu'minin mu'min dhexdiisa kuma kulmaan albuklu weeye bakhaylnimada iyo wasuu lkhuluq iyo akhlaaqxumada bakhaylnimada iyo akhlaaq xumadu ruux mu'mina isuguma tagaan oo dhexdiisa kuma kulmaan akhrajahu waxaa wariyey atirmidiyu tirmidi baa wariyey wakadalika bukhaari baa fi ladab lmufrad ku wariyey wa fii sanadihi sanadkiisana waxaa ku sugan buu yihi xaafidku dacfun baa ku sugan ayb tirmidi xadiidka markuu soo saaray wuxuu yidhi xadiidun hariib inta badanna hadduu yidhaahdo hariib uusan wax kala raacinin bimacnaa daciif buu xadiidka sanadkiisu marka waa daciif isaguna waa daciif waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhaahdo sadaqatu bnu muusa addaqiiqi oo daciif ah sadaqatu bnu muusa addaqiiqi baa la yidhahdaa waana nin daciif isaga sababtii baana xadiidka lagu daciifiyey sheekh albani fi silsila daciifa iyo daciifu tirmidi iyo daciifu jaamic sagiir intaba waa ku daciifiyey xadiidkani marka ma sugnaa ayb hadduuse sugnaan lahaa waxaa laga wadi lahaa oo macnihiisu noqon lahaa ruuxa mu'minka ahee iimaankiisu kaamilka yahay leanno markii la itlaaqo waxaa lagu waxaa laga wadaa macnaha kaamilkaa iimaanka kaamilkaa baa laga wadaa marka ruux iimaankiisu dhammaystiran yahay labadan arrimood dhexdiisa kuma kulmaan inuu bakhayl yahay haddana uu akhlaaq xun yaho dhaqan xun yahay laakiin ruux iimaan laho laakiin iimaankiisu naaqis yahay labadaba waa ku kulmi karaan marka waxa way fii mu'minin taasi itlaaqa waxaa laga wadaa mu'minka iimaankiisu uu dhammaystiran yahay xadiiskusi waa daciif وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري المستبان labada caytamaysa labada iscaayaye caraatamaya maa qaalaa waxay yidhaahdaan oo isku dhahaan facala albaadi'i ka bilaabay korkiisuu ahaaday maa qaalaa waxay yidhaahdaan facala albaadi'i midkii bilaabay cayda korkiisuu ahaaday maa lam yactadi hadduusan xadgudbin almadluumu ka laga gardaranyah akhrajahu waxaa soo saaray muslimun muslim baa soo saaray xadiidka waxaa laga qaadan labada ruux ee iscaayaya ama is-aflagaadaynaya dembiga marna way wada qaadayaan marna mid baa qaadaya haddii midkii bilaabay oo cayda bilaabay iyo caraatanka kii u jawaabayay hadduu ku gaabsado uun intuu ku yidhi ousan ka siyaadinin kaa jawaabaya dembi ma leh kii bilaabay baa dembiga iska leh haddiise laakiin kii lagu bilaabay ee laga gardarnaa uu intuu ku yidhina ku yidhaah siyaadana u raaciyo de markaas isaguna waa dambiile maa lam yactadi lmadluum waay lanna asaaska markaad xaqaaga goosanayso haddaad cafinayso inaad cafido waayo haddaad laakiin qisaasanayso ood ka goosanayso ruuxa wuxuu kuu geystay af ama adin waxaa la rabaa inaad ku ekaato intii uu kuu geystay wa jazaau sayiatin sayiatun miluha waay mumaaaladaa hari ah miliyadu waa hari yani xumaan haddii lagugu sameeyo abaalkeedu waa xumaantii in la eg xumaantii oo kale waa faman ictadaa calaykum faactaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum intuu idinku xadgudbay in la eg labada aayadood waxaa laga dambaysiiyey inayse kuu fiican tahay inaad iskaba sabirtood iska tidhaahdo ilaa ilaaba ma sabrayo waan goosanayaa intii ha dhaaf haddaad dhaafto dambiilaata maa lam yactadi almadluumu caytanka marka laga hadlayaaye waa caytanka uu ruuxu adiga naftaada uu ku cayo adiguna aada isaga naftiida caydo kaasaadan dembi ku lahayn intii uu ku yidhi haddaad ku tidhaahdo laakiin haddii uu cid kale u gudbo oo ama waalid ama dad kale yani ummad kale hadduu caayayo intuu yidhi uguma abaalguri karti intuu kugu yidhi kuma caayi karti hadduu hooyada caayo ama aabbaha caayo hooyadii aabbihii ma caayi karti leesh leanna hooye iyo aabba kuma caayin waa dulmi dad kale aad markaa dulminaysa soo maynaan soo marin xadiiskii sheegayay cidina cid kale inayna dembigeeda qaadin xataa waalidku ilmaha dembigiisa ma qaado qur-aankuna waa ku yidhi walaa taziru waasiratun wisra ukhraa kan ku caayaya wuxuu ku yidhaahdo oo isaga ku saabsan ku dheh laakiin dad kale ha caayo taasi waxa way xadgud markaa noqonaysaa macana ayib waxaa laga faa'iidaysanayaa mar walba musabbibka uu ka dembi wen yahay sababka ruuxa bilaabay wixii sababkiisa ka dhashay ka yimaada isagaa ka dembi weynoo mar walba isaga bilowga iyo lahaa sababta lahaa macnaha وعن ابي سربة رضي الله عنه قال وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحول من ضار روحي دبقلية مسلما مسلم روحه دب أسوقلية أي أدخل عليه المضرة روحي دباء ودباء أكينا naftiisa ama cirdigiisa ama xoolihiisa xaqdarrada ugu keena daarahu allaahu allah dhib u keena allah isagana dhib geliya waman shaaqa adkhala calayhi mashaqaba waxaa la keri karaynin iyo mashaqo iyo rafaad ruuxii geliya musliman musliman muslim shaqa allaahu allah dhibaya calayhi korkiisa akhrajahu waxaa soo saaray abu daawuuda baa soo saaray habaarna waa laga dhigi karaa daarahu allaahu iyo shaqa allaahu calayhi labadaba habaarna waa laga dhigi karaa khabarna waa laga dhigi karaa oo wax dhacay akhraja waxaa soo saaray abu daawuudda baa soo saaray watirmidiyi waxasanahu tirmidi wou taxsiiniyey kadalika waxaa soo saaray ibnu maajah axmed iyo bayhaqi sanadkiisana waxaa ku jira nin la yidhaahdo waxaa dhilaa haweeney la dhaho lulua lulua mawlaatu alansaar oo majhuulad abaa ku jira sida uu leeyahay abulxasan ibnu qataan iyo sheekh albani intuba saas daraadeed baa xadiidka waxaa daciifiyey abulxasan ibnu qataan sheekh albani se wuu taxsiininayaa shawaahid buuna ku taxsiininayaa kama fi lirwaac saxiixuljamic saqiirkana wuu ku taxsiininaya wuxuu leeyahay sanadkiisu waa daciif laakiin xadiisku wuxuu leeyahay axaadiis kale u markhaati kacaysa kuwaasuuna ku xoogoobaya xadku ku gaarhaya saasuu leeyahay ficla waa sidaa nusuus kaloo badan baa tusaysa ruuxii muslimka dhib u keena xaqdarrada uu keeno inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ciqaabayo oo adduuniya aakharaba uu cuquubo mudan yahay taasi marka qur-aankuna waa ku tusay nusuustuna way ku tustay axaadiistuna way ku tustay axaadiistuna way ku tusay macnaha ayib liish lianna ruuxu mar hadduu mu'min yahay daahirkaas uu iimaan iyo islaamnimona sheeganayo acmaashii daahirkaana ay ka muuqato intaa hadduu sameeyo waa weli waxu qarsoon allahu aclam laakiin waa mu'min xuquuqdii ahliliimaanku yeelanaya hadduu qalbigiisu hogaansan yahay oo hoggaanka qalbiga iyo xubnaha oo hoggaansan isku darsadana waa weli ilaahay oo xaqiiqi ah hadduu weli ilaah yahayna inaad markaasi dee dhibtahay waa cuquubo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala baa markaa ku cadhoonaya akii xadiidkii alimaam muslim uu soo saaray ninka la yidhaahdo abubakr asidiiq radi allahu canhu abu sufyaan baan dhihi laha baa wuxuu soo maray rag saxaabada ah oo raggii yani jaahiliyadii islaamka ka hor la liibi jiray markay soo islaameenna islaamka ku cizoobay laakiin dad iska tabaryar ahaayo waxba aan haysaninoo suhayb iyo bilaal iyo dadkii noocaasa ah. rag akhyaarana ahaa raggaasa ah abu sufyaan baa soo agmaray markaasaa ah waxay yidhaahdeen markaa gaal waay abu sufyaan weli muusan islaami markaasaa waxay dhaheen ilaahay seeftiisii abu sufyaanba maanta hadduu dhulka korkiisa socdo oo nool yahay seeftii alle cadowgiis mayna qabanin abubakar baa marka wuxuu ku yidhi warma odaygii iyo ugaaskii qureysheed baa saa ku leedahay se wax idinka yihi waa tegayoo abubakar arrintiibaa la xumaatay markaasu wuxuu u tegay nebiga sal alay wasalam wuxuu yihi rasuul ilaahayow nimanka akhyaarta bilaal iyo suhayb iyo odaygii abu sufyaan ahabay saa ku dhaheen aniguna hadalkaasaan ku idhi markaasuu nabigu wuxuu yihi sal lla lay wasalam yaa abaa bakrin lain aqdabtahum faqad aqdabta rabbaka buu ku yidhi haddaad ka cadhaysiisay oy nimankaasi ka cadhoodeen hadalkii aad ku tidhi rabbigaabaad ka cadhaysiisay buu nabigu sal lay slam rabbigaabaad ka cadhaysiisay abubakr meeshiibuu ka soo noqdayo markaasuu u yimi nimankii markaasuu wuxuu yihi walaalahayow miyaan idin ka cadhaysiyey ma ii cadhooteen ma iga xumaateen markaasaa waxay dhaheen maya allah kuu dambi dhaafay marka waxaa laga fahmayaa ruuxu hadduu dadkaas ahlul iimaanka ahee ahlul khayrka ah, ahlu taacada ah, uu dhibaato u keeno xaqdarrana ugu keeno ilaahay cuquubadiisa iyo cadhadiisa waa la kulmaya ilahay waana la dagaalamaya saas way macnaha man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi xadiidulqudsigii ba marka haddaad rabto inaad ilaahay dagaalkiisa ka nabad gasho dadkiisa iyo ehelkiisa u daa ayb ma ninaan ehelkiisa u dagaalamaynin baa jira ehelkaaga iyo dadkaaga haddii lasoo galo soo difaacan mayse lilahi almasalu lacla ina allaha yudaafic can aladiina aamanuu soma allaha dadkiisii way muminiintu isagaana difaacan sidaas way maana marka iska ilaali وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحول إن الله ألا يبغض وحول نعيا وحول نعيا الفاحشة midka foosha xunoo dhaqankiisa iyo afkiisuba koon xun yahay albadii alfaaxisha albadii'a ee haddana afka xun ah, albadii faaxishka waxaa la yidhahdaa waa ruuxa qubxigiisa iyo xumaantiisu ay xad gaadhay aan caadi ahayn yacni dhaqan xumadiisa afcaal xumadiisa tasarufaad xumadiisa faaxish baa la yidhahdaa marna waxaa lagu iطlaaqaa faaxishka yani alfuxshu fi lqowl oo ruuxu ah ruux hadal xun oo muxuu ahay carabkiisa uusan dhowrsoonayn oo wixii ka soo baxaba hadalba hadalkuu ka xun yahay ka soo baxo afkiisa faaxish baa la yidhahdaa haddii kelimatu badi la daba dhigayna badiga waxaa la yidhaahdaa alkalaamu alqabiix baa la dhahaa hadalka xun baa badiga la yidhahda waa ruux ah xun oo carabku yahay maxay kale noqonaysaa marka faaxishku waa ka gudowan yahay badiiga marka oo badaa'adu waa nooc fuxshiga ka mid ah, laakiin fuxshiga ka gudowan akhrajahu waxaa soo saaray xadiidka atirmidiy waa soo saaray wakadalika ibnu xibbaanna wuu soo saaray wa wuuna saxiixiyey culimada qaarkood waxay leeyihin alfaaxishu albadii meeshan oo kaleeto waa mutanaadif bay leeyihin waa laba kelimo isku macnaa way inu way isxoojinayaan وحسك في عن سيده بعض العلم إليه الفاحش أعم من البذيء البذاءة نوع من الفحش لكن الفحش يكون قولا يكون بالقول ويكون بالفعل أما البذاءة فلا تكون إلا بالقول سأستردد والصورة من صور الفحش أو التفحش سأستردد معنا طيب حديث كافي سند كيف وحا كتشر من اللي يدهده يعلى ابن مملك ومجهول ayib xaafidku fi taqriib wuxuu leeyahy waa maqbuul طبعا wuxuu ka wadaa cinda almutaabaca xadiidka duruqdiisa iyo shawaahidiisa ayuu sheekh albani caleyh raxmat ullahi ku saxiixiyey xadiidkuna tirmidi markuu soo saaray intan dambe waa inta xadiiska aakhirkiisa weeye qayb horuu leeyahay xadiisu sidanuu ugu yimid fii sunan abi daawuud maa min shayin asqalu fi miisaani fii miisaani lmu'min yowma alqiyaamati min khuluqin xasan waina allaha la yubqidu alfaaxisha albadii saas way macnaa shay ma jiro miisaanka ruuxa mu'minka maalinta qiyaamada kaga culays badan akhlaaq wanaagsan akhlaaqda wanaagsan wax ka culus ma jiro miisaanka maalinta aakhira allana wuxuu necab yahay ruuxa faaxishka ah ee dhaqankiisu fooshaxu yahay carabkiisa iyo afkiisuna uu kharibay ayib xadiidku marka wuxuu ku tusayaa ruuxu inuu ishagaajiyo dhaqankana hagaajisto afkana hagaajisto nusuus aad u far badan baana macnaha ku soo oo qur-aan iyo sunnaba leh saas macnaha yani waxa weye xusnu lkhuluqa wuxuu yahay sidiisaba ruuxu inuu afkiisa iyo adinkiisu ilaashan yahay oo wuxuu samaynayo iyo wuxuu ku hadlayaay uu yahay wax dhowrsoon oo aflagaadada iyo caytanka iyo hadallada xun iyo waxyaalaha noocaasoo kale dhaqamada xun iyo inuu ka fogaado sidaasa macnaha waxa weyaan axaadiista kusuusa iyo nusuusta macnaha walahu waxaa u sugnaaday tirmidi min xadiidi ibni mascuudin xaggiisa uga sugnaaday radia allahu canhu rafacahu xaal uu kor yeelay u mascuud ah, ama min xadiidi ibni mascuudin xaal radia allahu canhu rafacahu xaal uuna kor yeelay oo u kor yeelay nebiga laysa almu'minu biacaani wala allacaan wala alfaaxishi wala albadiy laysa muusan ahaanin almuminu muminku muminku biacaan midka wax durida badan cayda badan oo dadka uu wax ka sheeg muminka ma aha wala allacaan midka lacnada badanna muminka ma aha ah, lacnada badan oo dadka lacnada wala lfaaxishi faaxishkuna muminka ma ah muminkuna faaxishka ma ah ruuxa dhaqanka xun walalbadi midka afka xune isaguna aflagaadada badan muminka ma ah waxasanahu wuu taxsiiniyey tirmidi walahudii bay unoqonaysa walahu tirmidi waxaa u sugnaaday xadiiskan waxasanahu waana taxsiiniyey wasaxaxahu waxaa saxiixiyey xadiidka alxaakimu xaakim baa saxiixiyey warajaxa wuxuu rajaxay addaara qutniyu waqfahu inuu mawquuf yahay cala ibni mascuud waay xadiidku inuu qowl ibni mascuud yahay ayuu daara qudni rajaxay waxaa kaloo xadiidka soo saaray axmed bukhaari fi ladab almufrad waxaa taxsiiniyey xadiidka isagoo marfuuca cabdilxaq alishbiili abulxasan ibnu qataan sheekh albaanina waa saxiixiyey bisaxiixi sunani tirmidi iyo silsila saxiixa labadaba sheekh waa ku saxiixinaya xadiidka xadiidku xadiid sugan waa shawaahidna waa leeyahay laysa almu'minu biacaan acaanka waxaa la yidhaahdaa waa ruuxa dadka uu wax ka sheega dadka uun ceebeeya dadka xanta dadka ceebahooda raadiya acaankaasa la yidhahda mu'min ma aha marka laleeyahay bimacnaa waxaa laga wadaa mu'min iimaankiisu dhammaystiran yahay ma aha waa gaaloobay lagama wado yacni wax ka sheegidda ruuxa mu'minka aad wax ka sheegto islaamnimada lagagama baxo laakiin waxaad ku waayeysaa iimaankaagii baa nusqaamaya oo haddaan iimaankaagu kaamil yahay wuu kaa celin lahaa iimaanku markuu kaamil yahay waxaa lagu gartaa ruuxiisa wuu xakameeyaa iimaanku markuu daciifana xakamihii baa daciifaya xakamuhu hadduu daciifana ruuxa wax badan baa kasoo fulaya marka marka yani waxa weeye dacaanka duridda faraha badan oo dadka la duro waxay ka imaanaysaa iimaankii oo daciifay qur-aanka yani laftiisu waa ka tilmaamayo weylun likulli humazatin lumaza ah, dadka dad ceebaynta badan oo wax ka sheegidda badan oo dadka duriddooda badan oo sharafkooda iyo magacooda iyo diintooda iyo aada u dura dadkaasi halaag iyo cadaab bay leeyihin taas macna marka muuminka ma aha dhaqankiisa maaha aha dhaqankiisu waa inuu carabkiisu ilaashan yahay wala lacaan lacaankana waxaa la yidhahdaa midka isaguna lacnadida badan lacnadu waxa weeyaan waa inaad ruuxa ilaahay naxariistiisa in laga fogeeyo ku habaarto ah, oo tirada lacnadi kugu dhacday lacnad baa kugu taalla iyo ilaahay naxariista kaa fogey iyo waxaasaa la diday waa dembi weyn maxaa yeelay inaad walaalkaa la jeclaato waxaa naftaada la jecesho naxariis ilaahay baa la rabaa markaan soo marnay waa jidhkaagoo kale waxaad naftaada la rabtaad la rabi laakiin inaad ilaahay naxariistiisaoo wax la raadiyo ugu weynaa aad ka erido oo aad u barido ilaahay ama aad ku habaarta inuusan ilaahay u naxariisanin alla kuma naxariisto oo lacnad ilaahay kugu dhacday wax sahlan maaha ruux muumina dhaqankiisa maaha ayib waxaa xadiis ku sugan fii saxiixi lbukhaari wa muslim nabigu uri sal ly waslam lacnu lmu'mini ka qatlihi mu'minka lacnadidiisu waa dilkiisoo kale waa ruuxaad lacnaday sidai adigoo dilay oo kale ka dhigantah aad bay ugu badan tahay carabka khaasatan dumarka in wax la lacnado ninbaa haltiisa yuu lacnaday nebigu sal ly aslam wuxuu ihi ina raaci mayse ha la lacnaday ina raaci maysa inaga reeba buu nabigu sal lay slam markaad lacnadda ganto meel la-aan ma dhacayso ruuxa aad lacnadda ku tuurtay hadduu istaahilana oo dabcan uu yahay ruux ilaahay agtiisa naxariis aan ku lahayn waa saad u tiri hadduusan istaahilinoo uusan maxal u ahaynna aday dib kuugu soo noqoni laakiin meel la-aan ma dhacayso lacnadda iyo kufrigo ruuxa lagu tuuro waad diinta diintaad ka baxday la xukumo iyo howlaha noocaasoo kale ma sahlana meella ma dhacayaan marka ruuxa muminkaa ah lacaan ma aha ruux lacnad badan ma aha walalfaaxisha walalbadii'ana waa kaas xadiiska hore kusoo marnayo badaa'atu lisaan iyo fuxshigana dhaqanka dadka mu'miniinta ahe iimaankoodu saxsiyo oo dhammaystiran yahay dhaqankooda ma aha dabcan waxaana laga hadlayaa dad mu'miniin oo iimaankoodu dhammaystiran yahay amaa dadka iimaankoodu isdhimay afkoodiiyo adinkooduba waxyaalahaasi way ku kacaan taasuu macnaa xadiisku tusaya oo laga faaidaysanaya وعن عائشة رضي الله عنها قالت waxay tiri قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولku wuxuu yidhi laa tasubuu caayina alamwaata dadkii dhintay dadka dhintay caayina maxaa yeele fainahum iyagu qad afdow waxay gaadheen ilaa maa qadamuu wixii ay hormarsadeen bay gaadheen akhrajahu lbukhaariyu baa wariyey dadka dhintay ceebahooda in la sheeg sheego oo muxuu ahaay wax laga sheego oo cirdigooda ama diintooda la duraayo taasaa laisu diidan yahay sababtu waxa weeye wuxuu ahaaba hadduu u xumaa iyo hadduu u ficlaaba wixii uu shaqaystay maanta waa hayaa sooma adiga marka laguma dirsanin waayo adiga laguma dirsanin marka la dadka dhintay ha caayina waxaa laga wadaa cayda daatadooda iyo cirdigooda iyo xataa diintooda in wax laga sheega lama ogola allaahumma haddii khalad uu ka tegey iyo dariiq uu ka tegey oo dadku ku kadsoomahayaan markaa ummadda looga digayo maalan saaxibu ahwaa buu ahaa mubtadic buu ahaa wuxuu ka tegey dhaqamo xunxun buu ka tegey dad baa weli daba socdo oo wixii ku raacsan oo sheekh ka dhiganaya markaasi in la baraarujiyo oo markaa ummadda diinteeda loo daneeyo lilmaslaxa marka waa waajib sharciga waay waajib sharciga waay waana midaan soo marnayo xantu xaaladahay bannaanaanaysa ka mid tahay iyo wax kasheega ruuxa wax kasheega ruuxa markii ummadda looga digayo dhaqan xumadiisii iyo bidacuu ka tegay iyo khuraafaad iyo duu shirkiyaad ka tegay iyo dadkuna weli raacsan yihiin waa in layidha war sidan u ahay iska dahraacina sidan u ahay iska jira saas way macana markaana dee maslaxa keentay maslaxa raajixa ah ayaa keentay laakiin fi lasli dadkii dhintay caydoodu ma banaana وعن حذيفة رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري لا يدخل مقل الجنة جنة مقل قتات muttafaqun calayhi buhaari muslim baa wariyey cinda muslim waxa lafdigu wuxuu ahaa laa yadkulu ljannata nammaam nammaamka iyo qataadkuna waa isku macno nammaamka iyo qataadku waa isku macno saas way macnaha culimada qaarkood way kala duwayaanoo waxay leeyihiin nammaamka waxa la yidhaahdaa war uu isagu maqlay buu gudbiyaa oo dadka u kala qaadaa qataadkana waxay leeyihiin war uu isagu uusan maqlaynin laakiin loo sheegay buu gudbiyaa qaarna waxay leeyihin waa laba kelimo oo mutaraadifo waa isku macno waxba kuma kala duwana yarxamka allah adiga waxaa laga wadaa waxaa la yidhaahdaa namiimada waa naqlu kalaami innaas bacdihim min bacdin calaa jihati alifsaadi baynahum inaad dadka warka u kala qaato adiga oo fasaadinaya dhexdooda kanaad war ka qaadaysaa kanaad ugeynaysaa inaad isku dirtaad rabtaa inay cuqdad isu qaadaanoo kala dhintaan baad rabtaa waad og tahay ama qasadkaasaad wadataa ama ma ahee adigu ma wadatide wuu ka dhalanayaa marka namaam baa tahay markaas namaam mufsidaa tahay liish lianna dadka mu'miniinta ah maqsad weeye shareecada maqaasideeda ka mid a in lays laysjeclaysiiyo quluubtooda laysu soo jiido wixii kala geynaya marka lama ogola maqsadka ah in laysu soo jiido ayaa xataa sababtiisa shareecadu u bannaysay inaad been sheegi karto saan u tegi doono been sheegi karto si aad dadka isugu soo jiido marka wixii keenaya inay dadku kala dhintaan oo quluubtooda isku dhacdo oo isku dirmaan waa dembi weyn waay inay dembi weyntaana waxaa ku tusaya xadiidkii fi saxiix albukhaari wakayrihi ku yaallay nebigu sal alay waslam laba qabri buu soo maray markaasuu nebigu sal lay slm inahumaa la yucadabaan wamaa yucadabaani fi kabiir labadan qabri dadka ku jira waa la cadaabaya wax weynna looma cadaabayo wax weyn looma cadaabay waxaa laga wadaa wax inay ka tagaan ay weynayd looma cadaabayo shay ay ka tegi kareenoo u fududaa baa loo cadaabaya balaa inahu kabiir guur waa sawan dembi ahaan waa u weye ama axaduhumaa fakaana yamshii binnamiima buu nabi sal ly labadan qabriga ku cadaaban midkood warkuu kala qaadi jiroo dadka u kala gudbin jiray sidaasaana loogu cadaabaya qabriga kan kalena kaana laa yastanzifu min albowl kaadida muusan iska asturi jirinoo iskama daahirin jirin jidhkiisa iyo dharkiisa iyo kaadida wuu isku hallayn jiray kana kaadi uu jidhkii ka ilaalin waayey buu u cadaabaya qabriga midna dadku warka u kala qaadi jiray buu qabriga ugu cadaabay markaasuu nabigu sal alay wasalam laba laamoodoo qoyan intuu soo gooyey oo labadii qabri ku tallaalay baa wuxuu yidhi waxaan rajaynaya in cadaabka laga khafiifiyey intayna laamahani ingegin marka xadiiskaasaa kutusay inuu dembi wen yahay warka oo dadka loo kala qaado weji dhexdooda fasaadinaya qaab fasaadinhayana warka loogu kala qaado marka dadka noocaasoo kale ah waa fasaqo waay ruuxaasi waa faasiq faasiqna warkiisa lama qaato faasiq warkiisa lama qaato yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu marba hadduu shaqadaa ka shaqeeyo oo dadka isku diro wararka u kala gudbiyo waa faasiq faasiqna warkiisa inaad rumaysato maaha markuu kuu keeno adiga laftaadaa la rabaa inaad ilaahay yani waxway ka baq tidhaahdo warkiisana aadan rumaynin waxbana aadan sii baadhin kana yaxyaxsiiso haddaadan yani la marxabaynin oo aadan lama qaadinba oo tidhahdo warri waad ibtilaysan tahay ilaahay ka baqaa tidhaahdo wuu isku yaxyax maanta kadibna war keeni maayo jidkiisu waan kaa xidhmay laakiin marka intaad dhegeysato aad tiraado ma jirtaa masaasa ah? haa alalaha ninkaa waayahanba waa imaaganaa adorbod waayahanba waa la sheegahaya inuu imaaganaa laakiin bal warka waa hubinahaya bas jid buu kaa dhigtay sooma barrina sidoo kaleeto war kale kuu keeni kaa dambana werihi kuu noqoni jid buu kaa furtay marka adigiina itilowday marka marka waxaa la doonayaa ka noocaasoo kale dadka dhaqankaasoo kale leh iridda in laga xidho oo ilaahay muxuu ahaay muxuu ahaay la waaniyo bay u baahay waa mufsidiin waay ayib haddana waad sii kala daran yihiino dadka dadka caadigaa ah warka u kala qaaday waxaa ka sii khatarsan dadka dadka ahlulcilmiga ah warka u kala qaadoo isku dira dad dalabatul cilmi oo noocaasaana jiraba sheekh hadal ka qaado oo sheekh kale u geeyo cajal ka duubo oo kaa kale u geeyo oo kan ka soo qaado oo kan u keeno wadaadadii qoortooda isla galeen wiilal yaryar baa u kala dabqaaday qoladaasi waa ka dambi wen yihiin kuwa dadweynaha caadiga warka u kala qaadaya saas wey macana waana qayb dalabatul cilmiga ka mid oo muxuu ahay shaqo ka dhigtay waxaas oo ay u tahayba shaqo u tahay وعن انس رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري من كف روحي الريبة غضبه kafa allaahu allah reeba canhu xaggiisa cadaabahu cadaabkiisuu ka reebaa ruuxii cadhadiisa reebo celiyo waa waalkaadimiina alhayda waalcaafiina can innaasna akhrajahu waxaa soo saaray altabaraaniyu waa soo saaray fi lwsat ayuu ku soo saaray ayib wakadalika abu yacla iyo bayhaqi buu soo saaray fi shucab lafdigan hadda meesha inoo yaalla lafdigan tabaraani ma soo saarin lafdiga tawaraani uu soo saaray fi alsagiir waalawsat buu labadaba kusoo saaray wuxuu ahaa laa yabluqu alcabdu xaqiiqata aliimaani xataa yakhdina min lisaanihi addoonku eh, iimaanka xaqiiqadiisa ma gaadho ilaa uu carabkiisa uu muxuu ahaayey eh, khasnada geliyo oo sida lacagta khasnada loo geliyo kale khasnada u geliyo lafdigaasi marka tobananisa kuma warinin laakiin waxaa soo saaray abu yacla iyo bayhaqi baa kusoo saaray fi shucab lafdi intan ka dheer bayna ku warinayaan oo waxa weeye nabigu wuxu urhi sal lla wasalam man akhada lisaanahu satara allahu cawratahu yani man khazinada carabkiisa ruuxii istoorka geliya ilaahay cawradiisu asturaa yani khasnada geliya waay adiga markay aada isleedahay shilimadu yayna kaa fakanin soo intaad istoor gelisa kuma xidhin carabkuna istoorka in lagu xidho u baahan yahay ah, saas khasnada in la geliyo buu baahan yahay ruuxii carabkiisa khasnada geliya cawradiisa alla hasto waman kafa qadabahu kafa allahu canhu cadaabahu ruuxii cadhadiisa reebana ilaahay cadaabkiisu ka reebaa waman ictadara ila allah qabila allahu minhu cudrahu ruuxii ilaahay u cudur daarsana ilaahay cudurdaarka waa ka aqbalaa sidaas isagoo dheer bay qolyahaasi warinayaan xadiidku laba gooraba alfaaddiisoo dhan waa daciif sanadkiisuna waa daciif jiddan leanna waxaa ku jira nin la yidhaahdo arabiic ibnu sulaym alkuufi oo daciifa ku jira waxaa kaloo ku jira sheefkiisa oo isaga la yidhahdo abu cumar mowla anas oo isagana majhuul ah oon la garanayn saas daraaddeed ba abu xaatim araazi wuxuu yidhi xadiidun munkar ayb ibnu kaiirna sidoo kale wuxuu leeyahay xadiidun hariib wa fii isnaadihi nadar dacfi baa ku jira haytamina sidoo kaleeto ninkaasuu ku daciifiyey xadiidkani marka xadiid sugan ma ah ayb walahu waxaa u sugnaaday xadiidka shaahidun baa u sugnaaday xadiid kaleo markhaati ah oo u markhaati kacaya min xadiidi ibni cumara cinda bni abidunya buuna ku sugnaaday ibni abidunya baa wuxuu fi kitaabi samti wa aadaabi lisaan kitaabkaasuu ku wariyey lafdiga uu ku soo saarayna waa kii hadda aan akrinaynay mid u yaro dhowa shaahidkaasi oo xadiidka cabdulaahi bni cumara markuu yahay ibn abidunya soo saaray isaguna waa daciif waxaa ku jira in la yidhaahdo hishaam ibnu ibraahim oo isaguna majhuul ah ayb saas daraaddeed alimaamu asiyuuti xadiidka markuu ku keenay jaamicu sagiirka wuxuu ishaaray inuu daciif yahay sheekh albani baa sidoo kale daciif jaamic sagiirka ku daciifiyey walow ciraaqi sanadkiisa haba taxsiiniye xadiidku marka waa daciif shaahidkiisuna waa daciif ka horena waa daciif ma sugnaa laakiin macnaha uu ku tusayo oo cadhada reebideeda ah cadhada in la reebo ruuxu markuu cadhooda cadhada cishado waa soo marnay sooma qur-aankuna de waa tilmaamaya waalkaadimiina alhayda waalcaafina can innaas وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري لا يدخل مقل الجنة جنة مقل لا يدخل مقل الجنة جنة خب مد ضدك خديعة الخب هو الخداع الخداع وروح خديع عدة بدن آه. لست بالخب خبنا ولا لا wala alkhabu yakhdacunii khaa'in ma ihi dadka khadeeca khaainkuna ima khadeeco aniga taas maana khabiga ninkaas ay mar la yadkhulu aljannata magalo khabun ay khadac mid khadeecid badan oo dadka khadeeca walaa bakhiilun bakhiilna magalo ruux bakhayl ah oo macnaha wixii la rabay waajibka ku aha inuu bixiyo ku far adaygayo walaa sayi'u lmalakati gacankuhayntiisa iyo lahaanshihiisu miday xun tahayna jannada ma galo almalaka waxaa la yidhahdaa waa milkinta waay malaka wixii uu leeyahay ee uu gacanta ku hayo ruuxa si xun ula dhaqmaa sayiulmalaka la yidhahda maalan addoommuu hayaa addoommadiibuu si xun ula dhaqmaa wuu dhibaa waxayna keri karin buu saaraa muxuu ahay xuquuqday lahaayeen ma siiyo caruurtii dumarkii sayiulmalaka ruuxaasa la yidhahda wixii isaga hoostiisa imaanaya mas-uuliyadiisa imaanayay yusixun ula dhaqmaa oo si shareecada khilaafsana kaana jannada magala waa akhrajahu waxaa wariyey atirmidiyu baa soo saaray wa faraqahu ah, meeshaa ka tegay xaafidka inuu yidhaahdo akhrajahu tirmidiyu wa xasan saas subxana xadiidun xasanun buu yidhi wafaraqahu xadiidka bukhaari wuu kala geeyey ninka la yidhaahdo tirmidi markuu soo saaray faraqahu wuu kala geeyeyo laba qaybood buu ku kala wariyey faraqahu wuxuu ku kala wuxuu ku kala geeyey xadiisayn laba xadiis buu ku kala geeyey laba xadiis ahaan buu ku kala wariyey wa fi isnaadi sanadki sanad dhacf ku sugan waa saxwi oo sanadkiisu waa dhaif sidaas uu xadiisku ku yahay laana waxa ku jira sanadkiisa min la yiraahdo farqad ibn yaqub as-sabakhi farqad ibn yaqub as-sabakhi ku jira oo daciif ah layin alxadiid kahiir alkhata buu ku tilmaamay xaafid saduuqun caabid laakinahu layin alxadiid kahiir alkhata nin gaf badan buu ahaayo waa daciif sanadkiisa marka dacfigaasa ku jira muxuu ka wadaa wa faraqahu xadiiayni muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa tirmidi xadiiska markuu soo saaray asagoo sidan isu wada wata muusan hal meel ku keenine qeyb ka midana wuu xadiis ahaan buu u wariyey qayb kalena xadiis kaluu ku wariyey saas uu kala qaaday macnaha oo maalan isaga iyo ibn maajahba way soo saareen lafdiga ah laa yadkhulu ljannata sayiu lmalaka qaybtaa gooni buu u wariyey ruuxa milkintiisa iyo gacanku hayntiisu xun tahay janno ma galo marna wuxuu ku wariyey isaga keligii oo uusan ibn maajah la socolin laa yadkulu aljannata khabun walaa mannaanun walaa bakhiil marka waa lafdi kale soo ma laakiin hadda xadiisku wuu iswataa xaafidkaas sidaa isu saaray laakiin kulli waa xadiidu anas laakiin tirmidi markuu warinayay sidaasuu u kala wariyo laba xadiis ahaanbuu u kala qaaday ayib labadaba wuxuu ku wareegayaa ninkaa aan sheegnay daciifkii farqad ah سأصرد الحديث وحب في أحمد بن حنبل الإمام أحمد ابن عدي في الكامل شيخ الباني في ضعيف الماجه يترمذي أي يصور قد ضعيفنا حديث كان يسجن مصبنا وحنا فإذين لها دوسبنا لها إلينا خديع عد بلالين قرآنك يصنبها كتصي بخيل لمدون إليسا بلالين قرآنك يصنبها كتصي ruuxa waxa gacantiisa ku jira inuu si xor ula dhaqmo inaysan banaanayn quraankiisu sunnadu waa tusay intaba qur-aankiiyo sunnada ku tusay laakiin inaan jannada lagu gelaynin oo arrimahaasi ruuxa ku tilmaamo uusan jannada gelaynin taasaa u baahan daliil sugan u baahan ayb وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري من تسمع روحي دقيسته أو أبك رارقية حديث قوم dad sheekadooda dad sheekaysanaya sheekadoodiibuu dhegta u dhigay tasamaca wa fii riwaayatin man istamaca ruuxii dhegaysta xadiida qowmin dad sheekadooda walxaal hum iyagu lahu isaga kaarihuuna kuwo kahanaya ay yihiin dhegaysigiisana ayna rabin oy kahanayaan oo dhibsanayaan subba waa la shubi fii udunayhi labadiisa dhegood dhexdooda waxaa lagu shubayaa al aanuku rasaas la balaaliyey yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada يعني wuxuu ka wada aanuga ar-rasaas buu ka wada yani wuxuu ahaay macdantan yani dirta ila ah, dalaliyo macna akhrajahu waxa soo saaray al-bukhari bukhari soo saaray tayib hadithku marka wuxuu faa'iideynaya inuu ruuxu uu ilaashado dhagihiisa inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaa'ika kana anhu mas'uula sabaha yani aragga iyo maqalka iyo qalbiga kulligood waa kuwo laisweydiin doono wa ilaahay markaad u tagto tabaaraka watacala wuu ku weydiin marka dhegta waxaa la rabaa in laga ilaaliyo dhegaysiga wixii aan la ogolayn waxaa ka mid a ah dad aan rabin sheekadooda in la dhegaysto inaad u dheg raarixiso waa xaaraam saas maana lanna dadka way qarsanayaan goonihii ula baxeen inaad marka dhageysato warkoodii ka dhageysato lama rabo ayib uquubadaas marka ka dhalanaysa fi al-adab al ku sugan imaam al-bukhari an sa'id al laga warinaya wuxuu yiri abdullah bnu cumar baan soo maray wa ma'ahu rajul yatahaddath ah nin la taagay ninkaas oo la sheekaysanay sagay nin baa wada sheekaysanay فقمت فقمت اليهما فلطم صدري وانا سلسو تاغيبي markaasuu intuu laabta iga dharbaaxay oo wuxuu yidhi buu idaa wajadta snayni yataxaddaaan haddaad hesho laba ruux oo sheekaysanaya falaa taqum macahumaa xataa tasta'dinhumaa hala istaagin ilaa aada idan weydiisato lanna labada ruux waxay gooni ugu istaageen war baa u socda sooma adiguna dalaq baad iska soo dhex gasha warkoodii baad dhegeysan marka waxaa la mid a intuu kaasoo ag dhowaado sidii isagoo sirdoon oo kale buu agtaada soo istaagahay ama wuu ku ag fadhiisan waxaagii oo dhan waa dhegaysanahaya waryaa ku ogolaaday adiga waa khalad haddaadan aragta dad gooni isula baxay macnaheedu waxay waxbay qarsanayaan xadiis baaba nabiga ka sugan sal lla lay slam uu leeyahay ruuxu markuu sheekaynayo hadduu dhinacyaha fiirfiiriyo wuxuu ku hadlayo waa sir xataa hadduusan ku dhihin wasir baan haystaa iga tag haddaamad aragta isagoo dhinacyaha iska fiirfiirinahaya warkiisu waa u qarsoon yahay ha ka dhegaysanin saas macana marka dhegta in la xifdiyaa la rabaa oo laga xifdiya waxyaalaha noocaas oo kale laga xifdiyo sidoo kaleeto maxaarimtu shareecadu ay diiday oo heesaha iyo muusika iyo waxyaalaha dhegta ku dhaceen fiicnayn iyo waxyaalaha noocaasoo kale in dhegta laga ilaaliyo leanna xubinkani dhegta iyo indhaha iyo jirka intiisa kale iyo wixii soo gaadho uu dareemo markaaba qalbigu u gudbiyaa markaaba yacni wuxuu siinayaa muxuu ahaayey qalbiguu siinayaa qalbiga markuu siiyana qalbigii waa wasakoobaya saas macana marka dhegta iyo indhaha iyo waa manaafida qalbiga wax u gudbiyo waay haddii dhegtii iyo indhihii iyo wax wanaagsan ay ku dhacaan qalbigii wanaag bay ku saamaynayaan haddii dhegtii indhihii iyo meelihii duleelay xumaani ka timaadana qalbigii waa wasakhoobaya marka qalbigaaga ilaasho waay qalbigaaga ilaasho meelaha ilaal waxaa kala gedisan marka atasamuc iyo wasamaac dhegaysiga iyo inuu dhegtaada kusoo dhaco waa kala duwan tahay dhegaysiga waxaa laga wadaa inaad u qasado dhegaysiga taasaa dembi ah laakiin adoo iska socda hadduu dhegtaada kusoo dhaco dhegaysigiisana aadan u qastinoo dhowdhowdiisa uunu dhagti kaaga soo dhacayo taas samaac baa la yidhaahdaa inaad u qasado mooye dembi kama yimaado jidkaasaad maraysaa muusig baa daaran heesaa daaran dhagahay kaa garaacaya laakiin adigu inaad dhegaysato kumaadan talagelin mana rabtid dhagtaada uu ku dhacayo waxba kaasoo gaari maayo saas waxba ka qaban karin khaasatan macnaha laakiin ta laga hadlayo waa dhegaysiga inaad adigu u qasado inaad dhegaysato maana taasaa dembi ah وعن انس رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده طوبى جيت جنو اما وناك لودا waa la yiraahdaa laakiin xadiis baa jira fi sahih al-jami' al-saghir sheekh uu ku keenay kunas fi sheekh albani oo dhahayo tuuba shajaratun fil janna tuubaadu waa geed jannada ku taal oo tilmaamo khaasan tuuba geed janno liman can cuyuubi innaasi dadka ceebahooda ay ka mashquulisay ah, geedkanna waxaa iska leh ruux ceebtiisu ay ka mashquulisay dadka kale ceebahooda tiisii baaba ka badbadato uu ka dhammaan la-ay akhrajahu waxaa soo saaray albukhaariyu albazaaru baa soo saaray akhrajahu albazaaru biisnaadin buu ku soo saaray xasanin oo xasan ah ayib biisnaadin xasanintaasi muxuu ahaayey sax ma ah xadiidka sanadkiisu waa daciif sanadkiisu waa daciif bal culimmada qaarkood waxayba ku tirinayaan inuu mawduuc yahay ibnu manda wuxuu leeyahay sanaduhu daciif shawkaanina wuxuu soo guuriyey oo ka guuriyey alamiiri sancaani wuxuu ka guuriyey inuu yidhi mawduuc xadiidkani waaba xadiis nabigu lagu been abuurtay ayib ibnu cabdibar isagu wuxuu leeyahay nin kale oo rag masri la yidhaahdo xadiiskiisa isagu oo suxbadiisa laisku khilaafsan yahay yuu taxsiininaya oo wuxuu leeyahay waa xasan ayib xadiidku shawaahid buu leeyahay dhammaanteed aan sugnayn oo wada daciif ah sida uu leeyahay alxaafid alciraaqi caleyh raxmat ullah ayib xadiiskani marka waa daciif duuba tuuba liman shaqalahu caybuhu can cuyuubi innaas laakiin macnaha uu ka hadlayo waa sax macnaha uu ka hadlayo waa sax oo waxaa la rabaa ruuxu markuu intuu dadka ceebahooda iyo dadka imanaantooda iyo meelaha ay xoogaa ay kaleeyihiin leeyihiin khalalka intaad isku mashquulin lahayd taada inaad isku mashquulisaan rabaa taada haddaad aragto tii dadka way kaaga filan tahay laakiin ibni aadanka dabeecaddiisu waxay tahay ceebtiisu si kastoy u weyn tahay ma arko laakiin dadka kale ceebahoodu arkaa xadiid baa jira sheekh meelaha qaarkoodna uu ku saxiixiyey meelaha qaarkoodna waxoogaa uu leeyahay waa mawquuf oo dhahaya yubsiru axadukum alqadaa fii cayni akhiihi midkiin wuxuu arkayaa qoridaafka walaalkii ishiisa ku jira qadaaga waxaa la yidhahdaa waa qashinka isha gala marka qoridaaf yar qashin yaroo walaalkaa ishiisa ku jirana waad aragtaa wa yansa ljidca fii nafsihi aw fii caynihi dogob weyn iyo qori weyn oo ishaada ku jirana ma aragti qashin yar oo walaalkaa ishiisa ku jirana waa kuu muuqdaa waa meeshay soomaalidu idhahdo maroodigu takarta saaran ma arko laakiin ka kale takarta saaran buu arkaa ah, yani waxa way ceebtaadu kuma muuqato sida qaalibka bini aadamka dadka ceebtooda garta way yaryihiin saas daraaddeed haddaad aragto ruux ku sallidan uun dadka ceebahooda wax ka sheegooda caydooda aflagaadayntooda duridooda tiisii baa la tusin haddii taada lagu tusi lahaa waaba kugu filan lahayd markaas tidhaahda ka wax ka sheeg se adigii baaba ku sugane waabad yaxiixi soomaa waa yaxiix laakiin mushkilada weyna ku haysata ceebtaadii baa kaa qarsoontay sidaas man waa markaasi waa halis waana midda uu ku imaanaysa xadiidkii nabigu yuri sal lay wasalam man qaala halaka annaasu fahuwa ahlakuhum ruuxuu yidhaahda dadkii way halaagsameen wax soo haray ma jiro aniga mooye wey macna badki waa baadee isagaa ugu halaag badan buu nabigu sal alay wasalam isagaa ugu halaag badan aduu iska bilow horta aduu taada arag dadku hadday halaagsameen adna halaagsanta maxaa iskaga soo reebi maxaa iska soo reebi haddaad sidaas tahay adaa ugu halaag badan oo waxaad ugu halaag badan tahay cudur waxaa ku haya la yidhaahdo alcujbu ismahadin wax la yidhahdo waan cudur khatar ah marba haddii dadka kalena aada daba socoto oo dadka ceebahooda kuu muuqdaan adiguna aada isu aragto ceebka saliim ood isla ammaanan tahay waxaad qabtaa cudur la yidhaahdo alcujbu ismahadin oo khatar ah oo nabigu midku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh eh, haddaydaan dambaabi lahayn waxaan idinka baqi lahaa dembi dunuubtaba ka weyn wax dembigaba ka weyn baan idinka baqi lahaa oo muxuu yahay alcujbu bu nabi sal l alcujbu alcujbu waa ruuxu inuu iscajabiyo dunuubtoo dhan ka wada weyn maxaa yeelay waa nooc kibir iyo isla weynana ah. iyo ruuxaan istaba warhayninba aduu ruux muxuu ahay isagu isku maqanoo isagu xismoodhayo isagu un is ammaanahayo isagu un isku makan xataa caqligiisaa sii wax ka yimi xataa caqligiisaa wax kasii hadduu hadduu wax garanayo isagaa isgaran laha hadduu wax garanayo isagaa isgaran laha taasaa marka la diidan yahayo ceebtaadu inay ku mashquulisaan la doonayaa dadka ceebahooda ay kaa mashquuliso oo is aragto adugu saas macana وعن ابن عمر رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحده من تعاظم روحي اسلوينادا في نفسه نفتي سدحدادا oo takabbur iyo islaweynan iyo qab uu galo oo waqtaala xaraga kibra fii mishyatii qaab socodkiisana xaraga kibir ku socda laqiya allaha alla ayuu la kulmaa wa huwa isagoo oo alle calayhi korkiisa qadbaanu mid oo cadhaysan ah laqiya allaha alluu la kulmaa walxaal huwa alle calayhi korkiisa qadbaanu mid u cadhaysan uu yahay akhraja waxaa soo saaray alxaakimu warijaaluhu rijaashiisuna hiqaat weye waa rag lagu kalsoon yahay حاكم باسدو كلا صحيحي حاكم وصحيحي حديث كبرك سو صاري على شرط البخاري ومسلم بك صحيحي ذهبي بقى لكن استدراجه وحيري وصحيح على شرط مسلم شرط البخاري ما لوضوضه وحا استدراجه تعقب كسميه كدبه تجي شيخ الباني وحيري صح صحيح على شرطهما صحيحكما على شرط مسلم صحيحكما على شرط البخاري وصحيحه طيب في صحيح الأدب المفرد وسيده وكله صحيحين هذا كان وحو كله هره في السلسلة الصحيحة فرك حديث بحديث سغوي حديث بحديث سغوي كتصا يا مركة روح اسلوين كو كجيرو qaab dhaqankiisana kibir kibir u dhaqmo isla weynan u dhaqmo markuu socdo markuu hadlayo markuu tasarufayo nooc isla weynan u dhaqmo iyo kibir maalinta qiyaamada ilaahay u cadhaysan buu u tagaa leesh laanna iskibirka iyo isla weynanka ilaahay baa iskale hawl ilaahay wey hawl addoomo ma ah alkibriyaau izaarii waalcadamatu ridaa'ii kibirka iyo weynidu midna muxuu ahaayey waa hoos guntigaygii midna waa go-aygii bimacnaa anay khaas yihiin waay bu rabbilahi tabaaraka wa tacala anaa iskale ruuxii igu qabsadana naartaan ku ridi bu alla yidhi tabaaraka wa tacala marka waxba haysla weynaanan iska tartiibsan haddaad waxoogaa kursi ku fadhido waxba hays isweyneynin kursigu macno weyn ma leh dadka waxba lama dhaantid haddaad waxoogaa xoola a leedahay waxba yayna ku kharibine iska tartiibso dadkaa ubaad ka mid tahay haddaad waxoogaa iyo aqoon leedahay yayna kibir iyo islaweyna kugu xambaarin iska tartiibsa tacaadumku waa khatar inta badanna waxaa gala dadka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuun uu ku fadilay inkastoo ruuxu isagoo sabab uu ku kibraba alla haddana uu iska kibri karo waana midka nabigu sheegay sal lay wasalam saddexda aan ilaahay u naxrisan uusan fiirininna wuxuu ku daray caail mustakbir ah caail mustakbir ruux caydoo haddana kibraani ah oo dekan xoolaha haysta wax kibriyaaba meesha yaalle laakiin ninkaagan caydh ahu maxaa ku kibrinahaya waa soma cayl mustakbir marka sabab ma jirto laakiin khubti fii nafsihi waa xumaan naftiisa ku jirtuu la kibraya w man tacabudkaasi marka lama ogolay ikhtiyaalka fi lmashi markaad socotana waa inaad dhexdhexaysato mashiga caadiga ah socodka caadiga ilaahay kuu dhaliyo tartiib isaga soco lann qur-aanka waa ka rabbi ku sheegay tabaaraka wa muxuu ahaayey haddaad si kasta isu qaadqaado inaadan dhulkana jeexi karin buurahana gaari karin soma walaa tamshi fi lardi maraxan inaka lan takhriqa alarda walan tabluqa aljibaala tuulan si kasta haddaa isu qaadqaado ood faraha faraha lugaha farahooda ku socoto buurahana dherer ku gaadhi mayso dhulkana ma dilaacin karti soma hebelkii hebel ahaaye inay hebel ahaa ee miskiinka ah unbaa tahay soma marka waxba isqaadqaadin iska tartiiso qadarkaagiiyo qiyaastaada garo sidaas way macana ayib sifaat allah tabaaraka watacala khasaa'istiisana ha gelin inaad isliidaan la doonaya caadatanna dadka kibriyaaniyiinta iskibriya allah tabaaraka wa tacaala waa liidaa dadka isliido hoos isu dhigana allah baa kor u qaada tabaaraka wa waa sunno ilaah malag baa jira ilaahay soo diro yidhaahda addoommadayda kii hoos isu dhigana kor u qaad magaciisa iyo sharafkiisa iyo qiimihiisa kor u qaad kii iskibriyana ku dhufo dhulka saas daraaddeed dadka khayrka lahoo dhan dadka wanwanaagsan oo dhan kibraaniga ma jecla soo ma waa ruuxan qiimo lahayn kibraanigu saas weeyaan ayib وعن سهل بن سعد بل وحاسب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر جنة قل ماي وحير وآد يرو كبر قلبه سعيد كترت آه. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحيري العجلة دقدق من الشيطان الشيطان كوكا هذا أخرجه وحى صوصاري الترمذي الترمذي با صوصاري وقال وحول يلي حسن ayib xasanuntaa mid idin qoraya ya nusqada aniga aan haye tirmidi xasanun taas kuma taalo tirmidi xadiiska markuu soo saaray xasanun musan dhigay laakiin waxaa saan horeyba u sheegnay tirmidi nusakhiisu aad bay isu khilaafaan saas daraaddeed xaafid ibn xajar waxaa dhici karta nusqadu hayay inay sidaasi ku taallay wa xasanun ayib xadiidka lafdigiisu waxa weeyaan alanaatu min allah walcajalatu min ashaytaan kaadsiyoonida iyo tartiibsigu xagga allay ka ahaatay degdeguna shaytaan buu ka ahaa xadiidku waa xadiid daciif oo sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo cabdulmuhaymin ibnu cabaas ibnu sahl ibnu sacdin isaacidi cabdulmuhaymin ibnu cabaas oo daciifa ku jira sidaas darteed buu sheekh albaani caleyh raxmatullah xadiiska u daciifiyey xadiis sugan maaha ayib yani tirmidina xasan hariibun buu yidhi hariibku waa macnaa daciif buu sida qaalibkaa tirmidi hadduu xadiiska hariib keliya dhaho waxay ka dhigan tahay daciif oo kale ka dhigan tahay sida haalibka mustalaxiisa culimadu markay taxliiliyeen sida laga bartay ama laga ogaaday وعن عائشة رضي الله عنها قالت waxay tiri marka cajalada degdegu degdegu marna wuxuu noqdaa wanaag marna wuxuu noqdaa xumaan markaad u degdegayso camal aakharo iyo shay degdega mudan khayr buu noqdaa markaad meel aan degdeg ayna ahaynoo in la kaagsadoo la tartiibsado ay ahayd markaa degdegtana shayaan bay ka ahaatay aan eh, caiha radi allahu canha qaalad waxay tii qaala rasul lah sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi ashumu baasku suuu lkhuluqi akhlaaq xumada waay akhlaaqda xumaanteeda ayaa baas ah shumigu waa did lyumni waay شؤمه وضد اليمن واي أخرجه وحا صوصاري أحمد وأحمد صوصاري وكذلك الطبراني في الأوسط كوري وفي إسناد سنة في سنة وحا كسغن بلحافظك ضعف با كسغن صار في سنة كسوة ضعيف حديث كله ضعيف وحنا كتير من اللي يدهد أبو بكر ابن عبد الله ابن أبي مريم الغساني أيا كتير أبو بكر ابن عبد الله وضعيفة كتير في الضعيفة أي شيخ الباني كضعيفي شاهد كانوا ليه جابر لقوري يسونا ضعيف ما سقنا مركة حديث كان طيب وحنا لقوة معنيه زوحوي الشؤم شؤم قواش باسكا واي باسكا يعني وحويان شركة يحمان كواي waxay ku idishay ku jirtaa suu'ul khuluq akhlaaq xumada وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحوري إن اللعان إن اللعانين كوا اللعان ضد بدن وحكى الشيء اللعان ضد بدن ضدك آذو اللعنة أما muxuu ahay makhluuqa aad u lacnama laa yakuunuuna ma ahaanayaan shufacaa'a kuwa ergeeya walaa shuhadaa'a kuwa markhaati furana ma noqonayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada akhrajahu waxaa soo saaray muslimun muslim baa soo saaray dadka afkooda lacnadu ku badan tahay muxuu ahaayey laba arrimoodba ilaahay waa ka qadinaya waa ka xirmaaninaya maalinta qiyaamada waa mide dadka ergeynaya mu'miniinta ergeynaya ka mid noqon maaya ergad macna shafaacada ila waxa weeye dadka eh, rususha iyo ambiyada iyo dadka saalixiinta iyo mu'miniinta guud iyo maalinta qiyaamada way shafeeci doonaan way ergeyn doonaan oo ilaahay baa ku maamuusi doona inay shafeecaan inay dad walaalahooda u shafeecaan dad qaraabadooda u shafeecaan ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku maamuusi doonaa dadka ay u shafeecayaanna dee waa dad ilaahay raalli ka noqday inay shafeecaanna ilaahay baa u idmay sida qur-aanku tilmaamaya shafaacada noocaasa ruuxa adduunka intuu joogo lacnad lacnada afkiisa lacnada ay ka socoto wax lacnada oo lacnada badan shafaacada waa ka qabayaa irkadiisu ilahay agtiisa socon mayso waa kow qodobka labaad ayna noqon doonin waxa weeye dadka lacnada badani shuhadana ma noqdaan shuhadadaasi dhowr macno ay culimmadu ku sheegaan mid waxay yidhaahdaan maalinta qiyaamada marka la tago ummadda islaamku waxay ku markhaatici doontaa ama u markhaatici doontaa ummadihii hore iyo rusushoodii soma sida qur-aanku ah, wa sheegay wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa cala annaas ambiyadii kaliya ummadahoodii marka la keeno ayaa rusushii wuxuu leeyahay rabbi tabaaraka wa ma gaarsiiseen fariintan idiinsii dhiibay ummadan idinku sii dhiibay ma gaarsiiseen rusushii waxay leedahay rabbi waa gaarsiinay waa geynay ummadihii way inkirayaan waxay leeyihin maynama soo gaarsiin allah tabaaraka wa wuxuu leeyahy rusushii yaa markhaati idinka ah inaad gaarsiiseen waxaan idiinsii dhibay caddayn ma haysaan yaa idiin markhaati furay markaase waxay leeyihin muxamadun wa ummatuhu nebi maxamed iyo ummadiisaa markhaati loo ah markaasaa nebiga iyo ummadiisu ay markhaati kacaysaa inay rusushu gaadhsiiyeen ummadahoodii fariintii loo sii dhiibay oo annaga markhaatiga aan furayna ma annagaa goobjoogayn xaggeen ka qaadana ya miyaan la joognay rususha iyo nebiyada iyo ummadooda marka wax isku sheegahayeen maya laakiin markhaatiga markhaatigaan furayno rabbi hadalkiisi iyo sheegiddiisi baan ku furaynaa sooma allah baa qur-aanka noogu sheegay hadalkiisa noogu sheegay inay rusushii gaadhsiiyeen fariintii annaga taasaan marka ku markhaati furayna markhaati furka marka ummadda nebi maxamed ay markhaati furayso kani ka qayb ka qaybgeli maayo lacaanka lacnada badan waa laga qabila kaa iska tagbal adiga adiga markhaati ma geshid baa laleeyahay ha markhaatiga ma geshid maxaa yeele dee maba iskaahishidba waa laga saari sidaa culimada qaar baa odhanaya qaar waxay leeyihiin shuhadada waxaa laga wadaa bimacnaa markhaati adduunka ma galaan laakiin oo siday meel kale ku tacallujinayaan qol kaleeto waxay leeyihiin shuhadaa waxaa laga wadaa shahiidnimadii allah tabaaraka wa tacaala ma waafajiyo ruuxa aflagaadada badan ee lacnada badan inuu adduunka shahaado ku qaato isaga dartii loo dilo haddii isaga dartii loo dilo uu dhintana shahaadadii qaadan maaye laga aqbali maayo shahaadadiisa goobtii dagaalkuu ku dhintay furintuu ku dhintay gaalo gacanteed buu ku dhintay waa yaa lagu dilay haddana maca daalika shahiid ma aha muxuu shahiid u noqon waaye mid lacnad badan oo aflagaado badan buu aha saas maana leanno markaad jihaadayso ood furinta ku jirto ood islaamka u nusraynayso xadiis baa sugan haddaadan is ilaalinin oo afkaagiiyo adinkaagaba aadan ilaalinin kafaaf xataa la noqon maysa adaa daalaca lagu raacan doonaa inaad shahiidnimo iyo waxeeda qaadato iskaba dhaafe adaa daalac lagu raacan doonaa marka culimada qaarkood waxay leeyiin walaa shuhadaa shahiid ma noqdaan lagamana aqbalo shahaadadooda bacdu ahli halkaasay marinayaan wuxuu ku tusayaa xadiidku khatarta ay leedahay marka lacnadu iyo aflagaadada iyo dadka wax ka iyo lanna waxa weyaan carabkani waa imtixaan carabkan haddaadan iska qabanin waa ka nabigu yuri sal ly wasalam akharu maa yudkhilu nnaasa annaar alfamu walfarju buu nabi sal ly slam carabka marka kufa calayka cada way macnaa iska celi iska qabo haddaad doonayso ilahay agtiisa wanaag ka doonaysa masha allah وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري من عير روحي عباية akhaahu walaalkii ceebeeya bidembin dembi ku ceebeeya lam yamut ma dhinto xataa yacmalahu ilaa uu dembigaa sameeyo ilaa lagu ibtileeyo inuu isaguna sameeyo ma dhinto macnaa qoraalkaaga muslimkaa dembi uu galay haddaad ceeb uga dhigtood ku ceebayso ood ku dhaleecayso ood fadeexayso waxaa lagugu ciqaabayaa in aadan dhimanin adiga laftaada ilaa dembigii aad ku ibtilowdo oo lagu geliyo shaytaan iyo naf lagu salido akhrajahu waxaa soo saaray at baa soo saaray wa wuuna taxsiiniyey wa sanaduhu xadiidka sanadkiisuna munqaticun waa mid kala go-an xadiidku waa daciif laba ciluuna qabaa oo daciif leeyahay laba cilo sababtood buu daciif leeyahay midda koowaad weeyaane sida xaafidku uu sheegay waa munqatic oo taabiciga xadiidka warinaya muuse soo gaaray saxaabiga uu ka warinay midda labaad waxa weeye waxaa ku jira in la yidhahdo moxamed ibnu xusein alhamdaani oo isaguna daciif ah. bal culimada qaarkood waxay yidhahdeen kadaab u ah nin beenalaa buu ahaa saas daraaddeed baa xadiidka alimaam ibnu jawsi wuxuu ku arooriyey fii kitaabihi almawduucaat sheekh albanina sidoo kaleeto fi silsila daciifa wuxuu jasmiyey xadiidku inuu mawduuc yahay xadiidku inuu mawduuc been abuurad inuu yahay oo uusan sugnayn buu isaguna jasmiyey ayib xadiidku marka xadiid sugan ma ayib وعن بهز بن حكيم رضي الله عنه عن أبيه عن جده وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال وحوري qaala rasuulu llahi sal alay wasalam waylun yani bahz ibnu xakiim ibnu mucaawiyat ibni xayda waay ayb qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal alay wasalam wuxuu yidhi waylun halaag liladii kiibuu u sugnaaday yuxaditu sheekaynaya oo fayakdibu been sheegaya liyudxika si uu uga qosliyo bihi beentaas sababteeda alqowma dadka si uga qosliyo yacni halaag iyo balaaya waxay ku dhacday cuquubana iska leh ruux sheekaynaya oo been sheegaya qasadkuu beenta ka leeyahayna ay tahay dadka ku dhagaysanaya ka qosli weylun halaag lahu isagu u sugnaaday uma kadibna weylun halaag lahu isagu u sugnaaday ninka halaag balaayadu ku dhacday waa taas waa akhrajahu waxaa soo saaray ahalaaatu saddexdii baa soo saaray wa isnaaduhu sanadkiisuna qawiyu waa xoog badan yahay bimacnaa abu daawuud tirmidi iyo iyo nasaa baa soo saaray sanadkiisuna waa xoog badan yahay tirmidi xadiidka markuu soo saaray kadib wuxuu yihi xadiidun xasan sheekh albani waa ku raaco isaguna taxsiiniyey kama fi saxiix aljaamic asaghiir iyo gaayat lmaraamka intaba uu ku taxsiininaya xadiidku waa xadiis sugan wuxuuna kutusayaa ruuxu inuu been u sheego dadka ka qosli oo u maadee oo dadka maaweeli sidaa inuu been u sheegaayo waxay sababaysaa in halaag iyo cuquubo rabbi ay ku dhacdo tabaaraka wa tacala halkaa marka waxaa soo gelaya dadka majaajilada iyo maaweelada iyo inta badan ka shaqeeya marar badan eh, muxuu ahaayey masraxiyaadka iyo waxyaalahan jila muxuu ahaayey eh, muxuu ahaayey waxyaalahan dadku ay waqtiga isku dhaafiyaan iyo filmada iyo riwaayadaha iyo leanno waxoodoo dhan waa wada been waxay jilayaan iyo waxay sheegayaan iyo kulli waa wada been dantooduna maxay tahay qasabkoodu waa dadku ha qosleen oo ha maadaysteen oo maawilo ay waqtiga isku dhaafiyaan ha haleen soo saas un maa ah. halaag iyo balaayaa ku dhacday kuwaas rag bayba shaqo u tahay laakiin rag iyo dumar baaba xirfaddaa intay barteen bayba ku irtisaaqaanoo halkaasaaba risiq u galayba soo imtixaan weyn maa waxaa soo gelaya dadka sidoo kaleeto inta badan majaalisti iyo meelaha laysugu yimaado ka sheekeeya oo sheekadooda ku xalladeeya beenta si loo qoslo ayaguna waa soo gelaya saas maana laano beenta lagumana kaftamo lagumana ciyaaro beentu waa dambi weyn kaftan iyo ciyaar ma gasho ah, yani waa kii xadiiska nabiga sal lay wasalam markuu habeenkii la dhaloomiyo ah sariyadii waxaan arkay bu nabig sal lay wasalam nin marna afka qalkaa laga jeexayo qalkaa markii la jeexo ilaa halkaas qadaadkaa la dilaaciyo ayaa haddana dhinacii kale loo imaanaya markaasaa la jeexaya kan inta la jeexaya kii kalaa sii bogsoonaya markaasaa hadda inta loo soo noqdaa la jeexaya ilaa qadaadka laga gaarsiiyo sidaasaa lagu wadaya markaasaa idhi buuhi warkani muxuu ah ninka sidan u ciqaaban muxuu ah waxaa la yidhi buuhi waa ninkii beenta sheegi jirayo intuu beenta sameeyo oo sheego dadku ka qaadi jireenoo markaasaa aafaaqda iyo jihooyinka iyo caalamka lala kala aadi jiray taas darteed baa loo caqaabaya halkaana waxaa gelaya wariyayaasha iyaguna iyaguna beenta wariya oo telefishinada iyo idaacadaha intay fadhiistaan beenta afuufa ayaguna waa qoladaas wey beentu ama wariye noqo ama majaasilayste noqo ama siyaasi noqo ama wadaad noqo wax alla waxaad doontada noqone maqaamkaad doontada taagno way beentu ma banaana ciqaab iyo cadaab iyo ihaanaad noqdo ilahay agtiisa kala kulmi tabaaraka watacala allahuma saddex goor baa la baneeyey saan horeyba usoo sheegnay mar dagaal baad ku jirtaa alxarbu khudca cadowgaaga aada la dagaalsanta inaad been u sheegto ood sidaas isaga celiso ama ka adkaato kuu banaan talabaadna waxa weye alislaax bayna annaas dadka inaad islaaxiso dadka muslimiinta waxoogaa dhibaatadu dhex taalla aada isu keento oo been u kala gudbiso oo tidhaahdo waxoogaa been fariin fiicanoo beena u kala qaado ilaa aada kulmisood isu keentood heshiis maslaxadaa sababteed iyadana waa loo ogolya maslaxada saddexaadi waxa weeyaan waa xadiidu rajuli ninka xaaskiisa uu sheekaynayo lafdika xadiis kalena wuxuu ahaa iyo haweenta sheekada ay ninkeeda u sheekaynayso ayadoo lafteeda waa markii uun dantu kaa maaransiin weydo marar badan baa ayna runtu kaa soconayn marar badan bayna runtu soconaynin oo gurigiiba laga yaaba inuu dumo marka maslaxa ku jirto gurigu ha dhisnaado oo muxuu ahaaye taana mar baa loo fasaxa xaalado khaasoo marka lasoo reebay waa ayagana waxaa loo soo reebay maslaxadooda raajix saas maa ayib وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي kafaaratu man ruux kafaaradiisa oo ibtabtahu aada xamatay an tastakfira waa inaad dembi dhaaf weydiiso lahu isaga dembi dhaaf u weydiiso ruuxaad xamatay ood wax ka sheegtay kafaaradiisi iyo dembi dhaafkiisu waxa weeye inaad ilaah u dembi dhaaf tiraahdood isagii u ducaysood ilah dembi dhaaf u weydiiso oo waxa wariye xadiidkaasi alxaaris ibn abi usaama kaa weydiiyey y oo daciif ah sanadkiisuna waa daciif sanadkiisu waa daciif oo waxaa ku jira nin la yidhahdo cambasata ibni cabdiraxmaan cambasa ibni cabdiraxmaan alqurashi oo matruuga ah ku jira culimmada qaarkoodna been ku tuhmeenba saas daraaddeed baa ibnu jawsi xadiidkan wuxuu ku arooriyey mawduucaadkiisa shawkaanina wuxuu ku arooriyey fi lfawaa'id almajmuuca oo axaadiista mawduuca uu ugu talagalay waxaa daciifiyey xadiidka alimaam albayhaqi alxaafid alciraaqi alimaam daara shawaahid buuna leeyahay kulligeed daciif xadiikaasi xadiis jira maaha xadiis sugan ma aha ruuxii aada xamatay dembi dhaafkiisu iyo kafaaradiisu waa inaad ilahay dembidhaaf u weydiiso bal nusuustu waxay ku tusaysaa ilaa aada u tagtood ka xalaashato inaan lagu dhaafayn haddayba sidaas u fududa dee inta dadka la xanto oo lagu xadgudbo unbaa la dhihi lahaa ilaahu hebel u dembi dhaaf way iska fududaan lahay sooma ilahu u dambi dhaaf intaaba haddii lagugu dhaafay xaaladu waa fududaan lahay axaadiistu marka xadiiskani ma sugna laakiin xadiista sugan waxay tilmaamaysaa sida xadiidka abu hurayra ee bukhaari uu soo saaray man kaana cindahu madlimatun liakhiihi fii cirdihi ruuxii walaalkii dulmiyey oo cirdigiisa iyo sharafkiisa dulmiyey ama wuxuun ka dulmiyey falyataxallal minhu lyawma maanta ha ka xalaashado ha u min qabli an laa yakuuna lahu diinaarun walaa dirham intaysan u ahaanin dirham iyo diinaar in kaana lahu camalun saalixun ukhida minhu maalinkaa dirham iyo diinaar laysuu gudi maaye laakiin camal saalixa haddaad leedahay waa lagaa qaadan qiyaastii aad dulmigii aad gashay xasanada haddaadan lahaynna sayi-aadkiisa inta laga soo qaada korka lagaa saari markaasaa laguu cadaay maalinkaa intaan la gaarin iska xalaasho oo dhiiro waxbaha baqine raganimadaad ku xamatay ragannimadii dhiiranaantaad ku xamatay ku dhiiro waxaad tidhahdaa warniyo waan ku xantay raalli ahow sooma culimmadu waxay leeyihiin laba xaalo oy suuroobi weyday inaad ka xalaashato waa xaaladda ruuxiiba aadan garanayninba waaba kaa lumayba ruuxii waad dulmiday waad ku xadgudubtay waad xamatay waad aflagaadaysay laakiin kaalun bini aadamkeebuu ka ahaa ma garan karti ma ka xalaashan kartid markaa sooma xaalad kalena waxa weeye ruuxii haddaad u tagtoo tidhaahdo warniyo waan ku xantaye ama waan kugu khaldamaye isaabax isaamax mafsado ka weyn baaba ka dhalanba waxaaba dhici karta inuu dhiigdaato sooma waxaaba dhici karta hadduu roo yahay intuu ka sii daro inuuba xaaladdu sii kharibanto markaasoo kale waxay leeyihiin qawaacidda shareecada la fiirino shareecadu mafsado mafsado ka weyn laguma raadiyo markaasoo kaleeto u tegi mayside laakiin xaaladaasoo kale culimmada qaarkood waxay yidhahen aasaarna waa ku soo aroortee xaaladaasoo kaleeto ka gaabso ilaahayna dembidhaaf u weydii ilahay dembidhaaf qaab aad tiraahdo muxuu ahay warriyo isaamax ma haysa dhibta weyn inuu ka dhashana waad ka baqaysa ama ruuxiiba ma garanaysa ilahay dembidhaaf u weydii u ducee markaas xaaladaas ay culimada qaarkood ku qaydayaan macnaha xadiidka hadduu sugnaan lahaana sidaasaa lagu jamcin lahaa وعن عائشة رضي الله عنها قال وحي تري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كحيري أبغض الرجال رجل متك اللوغو على بديها إلى الله ألا حجيس آه. ألا حجيس رجل متك اللوغو على بديها الله أغو على بديها وحوي الألد متك قلع صلاة بدوي الخصم ضد بدن آه. مرنك بدن يقتشعل Ah. yani waxa wey alaladu alacwaji waay waa qallocsan yahoo dariiq kuma socdo garna ma hayo waa laga gar leeyahay dariiqiina ma hayo haddana waa khasim oo ruux gar qaadanaya ma aha khasimku waa shadiid lkhusuuma ruux doodiisa iyo qajijacdiisu aada u adag oon marna loodsamayni waa saas maana kaas ilaahay tabaaraka wa waa naciyo akhraja waxaa soo saaray muslimun muslim caswigaasi muslim keliya xadiidka inuu u caswiyo xaafidka xoogaa qusuura ku jira maxaa yeele xadiidka waxaa soo saaray bukhaariyo muslim saas daraaddeed waxa idinu yidhaahdo muttafaqun calayhi inuu yidhahda ayib xadiisku wuxuu kutusayaa ladadka iyo qaloocsanaanta iyo muxuu ah khaldanaanta haddana muran adayg iyo qajjacdu la jirto ma ficna waxaa la rabaa ruuxa muslimka inuu noqdo hayinun layin ruuxayin oo dabacsan khusuumo iyo doodi markay jirtana fujuur aan ku kicin meel aan adadaygu baahnayna aan is-adkaynin haddaad xataa isleedahay waad gar leedahay ha ku kalax tegin dadka qaar baa intay markay doodayaanoo gar dhiibanahayaan meesha ugu dambaysa intay gaadhaan baa haddana laga gar heli saceeb ma marka iska tartiibso ah, iska tartiibso garta iyo doodda iyo yani inaad iska wadaysana waa fiican tahay waa kii xadiiska nabiga sal lay slam guri jannada ku yaalla waxaan u damaanay ruuxii muranka iyo dooda iska daaya xataa haba gar lahaade waadse ka maarmi weyday soo maaha haddaad ka maarmi weydana tartiibsoo ha isku darin inaad qalloocan tahay ood khaldan tahay iyo inaad haddana aad muxuu ahay garmaqaato tahay ood madax adag tahay oo dood adag tahay ood qajjac badan tahay labadaa ha isku darin إلهي تبارك وتعالى ذكر تلوامها له والنعبية هذا وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا إن شاء الله درسي وتشري دونا هذا الله سيدة عادي